نعم أجر العاملين نعم دار المتقين سلعة الله جنان مهرها تقوى ودين باعها الله لقوم هم عباد مؤمنون آمنوا بالله ربا صدقوا الهادي الأمين باعها الله لقوم هم عباد مؤمنون آمنوا بالله ربا صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا وخليلنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه shale waxaanu ka hadlaynaa baabu man kadaba calaya mutacamidan nabiga in lagu been abuurto calayhi salaatu wasalaam axadulkhwa yasal wuxuu leeyahay xadiidka nabiga haddii lagu laxniyo yani sidii nabigu ugu dhawaaqaya erayada si ka duwan loogu dhawaaqo laxni lagu sameeyo ma soo gudagelaysaa asmaci waxau hi akhsha waa looga baqaya inuu soo gudagalo laakiin waxay gudagelaysaa uun khaladkii qofkuu ku dhacayay ee aanuu u badhiidhin nabiga inuu been ka sheego waxay laga yaabaa xarakada inta uu badelo macnuhuba inuu isbedelo laakiin haddaanu u qastiyin been aanu u qastiyin waxaa wax laga weydiinaya un gaabiska uu ka sameeyey eh, inuu iska hagaajiyo laxniga iyo waxa khaladka keenaya akhsha ma akhsha calaa aalib alcilm sidaas macay uu leeyahay waxaan uga baqayaa xadiiska nebiga inuu ku laxniyo dabeedna hadalkii nebiga hadal aan ahayn inuu ka soo dhaqliyo dabeedna uu gudagalo man kadaba calaya waana tii saxaabadu ay ka baqayeen anas ibnu maalig ay ka baqayeen yani in aad laysaga ilaaliya xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam ma yidhi hadduu yidhina siduu u yidhi in lagu dadaalo insha allahu tacaala kitaabat lxadiid banu shalmarin baabu kitaabat lcilm hal xadiis banu ka qaadan usaama قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم alfadl bnu dukayn almulaai alkuufi waa ninkaynu hore usoo sheegnay imtixaanka laga qaaday imaam jaliiloo muxadita ayuu ahaa qaala waxau hi xadaana shaybaan ibn cabdiraxmaan annaxwi an yaxya waa yaxya bni abi kaiir aai aimmadii waaweynaa buu ka mid aha can abi salma ibni cabdiraxmaan bni cawf aلzuhri أxad الفuqahاء السبcة clى أxad الأqwال can abi hurayra radi اllah tacalى canh أna khusacata qolada khusaaca la yidhaahdo qatluu waa dileen rajula nin bay dileen oo min bani layثa caama fatxi maka sanadkii fatxu maka ayay dileen biqatiilin mid bay u dileen laga dilay oo minhum yaga ka mida qataluuhu bani lay ay dileen yani bani khusaaca dilay nin bani layta iyagoo u argudaya nin ay ka dileen khusaaca ay ka dileen banuleyt ay ka dileen fahbira bidalika nabiyu sal allahu alayh wasalam arrinkaasaa nabiga loo sheegay farakiba waa fuulay raaxilatahu gaadiidkiisa hashiisiibuu fuulay fakhaaba nabigu waa khudbadeeyey faqaala waxaa uu yidhi in allaha alla xabasa waa ka xabisay oo waa ka qabtay can makata maka alfiila maroodiga aw alqatla dilka aw ama alfiila maroodiga laga xabisay yani labadaba waa loo dabdiyey laakiin sida mashhuurka ah waxa weeye waa fiilka waa maroodigii uu watay abraha uu watay shaka waa shakiya abu cabdilaah abu cabdilaah oo bukhaariya baa shakiyey wasallaa calayhim wasallaa waa ku salliay alayhim ay calaa ahli makata ahli makana waxa uu alla ku saliay rasuul اllahi sal اllahu alayh wasalam rasuulka allay wlmuminiina muminiinta yani maroodigii uu watay abraha iyo ciidankiisii waa laga xabisay xabasaha xaabis lfiil markii nabigu calayhi salaau wasalam sulxu lxudaybiya ay yidhaahdeen khala'at ilqaswa nabigu wuxuu yihi ma khala'at wma kana laha daka bikhuluq walakin xabasaha xaabis lfiil waa markii ay maraysay meeshii maroodigu waxa wey lagu xabisay laakiin alla wuxuu ku saliay maka nabiga calayhi salaau wasalaam iyo muminiintii la socotay yacnii inay galaan oo ay qabsadaan alaa wainaha maki lam taxila uma xalaaloobin liaxadin axad qablii aniga hortay ahaaday walam taxila u xalaaloobi mayso liaxadin axad bacdii aniga iga dambeeya alaa wainaha xalat xalaal bay ii noqotay markii lii aniga saacatan saacad oo min nahaar maalinta ka mida alaa wa inaha yadu saacaddaasi saacatii waa saacadaydan haadihi tana alaa wa inaha maki saacatii saacaddan haadihi tana xaraamun xaaraan weeye yacni sidii xadiiskaynu shalay soo maraynay xaaraantinimadeedii bay ku noqotay laa yukhtala lama gooyo shawkuha qodaxdeeda lama gooyo walaa yucdadu lama gooyo shajaruhaa geedkeedana walaa tultaqatu lama qaato saaqiطatuha baadideeda wixii dhacay ee lumay ila limunshidin mid yaboohinaya mooyaane naha can luqadat lxaaj baa muslim ku yimi ama xaramka maka baadideeda lama qaato cidda qaadanaysaana waxay u qaadanaysaa yaboohin keliya bas marnaba ma mulkinayo sida eh, baadiyaha kale loo mulkiyo oo welibana loogu mulkiyo in la tacriifiyo oo la yaboohiyo kabacdina niyatu tamalluk lagu qaato ta noocaasata maki ma laha baadideedu waxaa lagu qaadayaa yaboohin kuwa kalena waxaa lagu qaadaa yaboohin milki ka dambeeyo ciddii lahayd haddii aad weydo walaa tultaqadu lama qaato saaqidatuha baadideeda ila limunshidin mid yaboohinaya mooyaane faman qutila kii la dilo fahuwa isagu bikhayri nadarayn labada eegmo kiisa wanaagsan ayuu door u leeyahay ima an yucqala in mag laga bixiyo wa ima an yuqaada ama in loo qisaaso ahlulqatiili kuwii wax laga dilay in loo qisaaso qisaasta loo fuliyo labadaa midbaa door loo leeyahy fa jaaa waxaa yimi hadalladaasi khudbadii nabiga calayhi salaatu wasalaam bay ka mid ahayd fa jaaa waxaa yimi rajulu nin baa yimi oo min ahli lyamani ahlulyaman ka mida sida kale ay sheegayaan abishaah baa la yidhaahdaa fa jaaa rajulu lahu abu shaah faqaala waxa uhi uktub lii iqor aniga ya rasuul allah rasuulkii ilaahayo khudbadan ama axkaamtan aad sheegayso faqaala nabigu wuxuu hi uktubuu u qora liabi fulaan ninka abi fulaan la yidhahdo abi shaah faqaala waa yidhi rajulu nin oo min qurayshin quraysh ka mida ah, waa cabaas bnu cabdilmualib ila lidkhira geedka idkhirka la yidhaahda mooyaane yaa rasuul allah waa nooc cawska ah. qaar ku sheegeen dhurba inuu yahay dhurba ma la yaqaana ya kaasuu soo shabahaya nadtahayna laaban tahayna sida kubadoo kalea ah, sida kubadoo kalea ah weeye caleendhaadheerna lsaa soo laamaya oo isku cufan aan aadna weynayn ya mayde kamba caws waa cawsan weeye kama duwana caws ya waa geedkaas weeye ama waa jaad ama nooc ka mida ah cawsaska ka mida weeye cawsaska ka mida saana way ku macnayiin qaala abu cabdilaahi waxa i yuqaal waxaa la yidhaahdaa yuqaadu bilqaaf yuqaadu yani waa qisaastii wey waa loo qisaasaya faqiila waxaa la yidhi liabi cabdillaah ayu shayin shaygay kataba lahu ayuu nabigu u qoray ninkii abishaah qaala waxau ihi kataba lahu hadihi lkhudba khudbadanyada ah ayuu nabigu u qoray calayhi salaau wasalaam maxalushaahidka waa dareemaysaan baabkaynu ku sugannahay waa kitaabat lcilmi cilmiga in qoro oo uu ka yahay xadiidka nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ka yahay wuxuu nabigu ku hadlayaana waa xadiikiisa weye waa xadiikiisa kitaabat lxadiina saynu hore usoo tilmaannay muqadimada bilowgii nabigu wadiida calayhi salaatu wasalaam sida xadiidka abi saciida muslim ku yimi uu nabigu leeya calayhi salaatu wasalaam laa taktubuu canii shayan siwa alqur'aan waxaan qur'aan ahayn ayaan layga qorin wman kataba canii shayan siwa qur'aani falyamxuhu quraan waxaan ahayn ninka iga qoraana ha masaxo waxadiuu can bani israa'iila walaa xaraj wman kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar xadiikaas xiligii waxa weeye hore waa lagu diiday xadiidka nabiga calayhi salaau wasalaam in la qoro maxaa loo diiday aqwaal badan bay culimmadu ka leeyihiin waxaa loo diiday xilligaa qur-aankaa soo degayey si aanay qur-aanka isugu khaldamin labaduba waa waxyi oo loo kala sooco ayaa qur loo qoray xadiikana loo diiday sidaa waa la yidhi waxaa kaloo la yidhi waxaa la doonaya inay daneeyaan oo ay xifdiyaan waayo haddii loo fasaxo qoraalka ma xifdinayaan marka in xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam ay daneeyaan siday qur-aanka u danaynayaan macnahana waa lagu macneeyey laakiin nihaayadii markii dambe waa laysku waafaqay culimmada qaar waxay yidhahdeen xadiidka abi saciid waa xadii la nasakhay wey axaadiita kalea lagu nasakhaya oo xadiikani ka mid yahay oo waxaweeye uu ka dambeeyey khulaasaduna masaladaasa la ysku waafaqay kitaabat lxadiii fiihi ikhtulifa ay awala uma aljawaazu bacdu ijmacan wafa ciraaqina waa ka odhanaya wاkhtalafa الصixaabu wاlatbaacu fi kitbat اlxadiiثi wاlijmacu clى اljawaazi bacdahm bاljazmi liqwlihi ktubuu wakatbi sahmi liqowlihi iktubu wa uktubu labi shaah wa katbi sahmina waa xadiika cabdulahi bn camr bn caas ee inoo soo socda nihaayadii waa layswaafaqay qaala waxa uhi abu cabdillaah xadaana caliy bnu cabdillaah wa ibn lmadini caliy bn cabdilaahi bni jacfar ibn lmadini qaala waxa uhi waa imam lcilal qaala waxa uhi xadaana sufyaan wa ibni cuyayna alhilaali qaala xadaana camr wa camr bni dinaar almaki qaal waxau hi ahbaranii wahb ibnu munabih can akhiihi hamaam ibni munabih qaala waxau hi samictu aba hurayra radi allahu tacaala canh yaquulu isagoo leh maa min asxaabi nabiyi sal allahu alayh wasalam asxaabta nabiga kama mid ahayn axadun axad akara xadiian ka xadii badan canhu nabiga xaggiisa xadiiku ka sheegayo minii aniga xaggayga yani asxaabta nabiga nin waxa weeye ka xadii badan anigu waxa weeye ma jiro ila ma kaana wixii ka ahaaday mooyaane min cabdilaahi bni camr saxaabiga cabdilahi bni camr bn alcaas loo yaqaano fainahu maxaa yeelay kaana wa ahaa yaktubu mid wax qora ayuu ahaa walaa aktubu aniguna waxba ma qorayn taabacahu waxa mutaabaceeyey macmar ninka macmar la yidhaahdo can hamaam hamaam baanu ka mutaabaceeyey cidda la mutaabacaynayana waxa weeye waa sufyaan ibni cuyayna can hammaan buu ka mutaabaceeyey can abi hurayra xadiikana wuxuu inoo tilmaamaya saxaabiga la yidhaahdo abi hurayra radia allahu tacaala can inuu leeyahay saxaabada anaa ugu axaadii badnaa xagga axaadiista anaa saxaabada ugu axaadiis badnaa waxaan ka ahayn saxaabiga loo yaqaano cabdilaahi bni camr bni alcaas marka waaqica aynu eegnana labadaa saxaabi haddii laysu eego midna xadiikiisu shan kun buu dhaafaya midna xadiikiisu kunba ma gaadhin marka la sheegaya toddobada saxaabi ee saxaabada ugu axaadiista badan waxaa toddobadaas sida gaarka loogu sheegay waa kuwa asxaabululuufka ah ee axaadiistoodu kunka ay dhaaftay waxaa kusoo xigay cabdulahi bni mascuud iyo cabdilahi bni camr bn alcaas oo iyagu waxa weeye kunka ku dhowdhow laakiin kun may gaadhin farqigu wuxuu ka soo baxaya culimmada qaar waxay yidhaahdeen abu hurayra radia allahu tacaala canhu waxay u badatay may ahayn xagga maqalka inuu ka badsaday may ahayn waayo xadiiku laba xaaluu leeyi taxamul iyo ada xadiika in la qaato iyo in la gudbiyo iyo in la gudbiyo taxamulka waana laga badsaday oo de abi bakar iyo umar xiliga ay nabiga la joogeen min maka ila madiina ilaa uu nabigu ka dhimanay way laaimeen oo way la socdeen wax allaale wuxuu nabigu ku hadla calayhi salaau wasalaamna xadii bay noqonays laakiin janis umay helin ay gudbiyaan janis ay gudbiyaan may helin adaa may helin taxamul way heleen adaagaanay helin waxa uu yahay abi bakar nabiga dabadii laba sanuu noolaa labadaa sanana khaliif buu ahaa muslimkuu maamulay cumar bn khaaabna xiligiisii futuuxaadkiibaa batay dowladiina waa ballaaat waxaw mashquul badan baa ku yimi jaanis ay dadka ugu fadiistaan may helin laakiin saxaabigani waa u fadhiista cabdulahi bni camrin baa lamida habaka axaadiis bato abi hurayre xagga maqalka iyo taxamulka iyo qaadashada laakiin waxa wey isaguna jaanis badan ma helin abu hurayra waxa uu fadhiistay madiina madiinina waxay ahayd xilligii saxaabada nabiga dabadi calayhi salaau wasalaam meeshay saxaabadu ugu badnaayeen meesha cilmiga loo soo doonanayabay ahayd caasimadii muslimiinta ayay ahayd sidaa awgeed waxay madino u ama loo filayay dadka xadii doonka inay ku bataan xalaqaadka cilmigaah inay ku bataan abu hurera halkaasuu u fadhiista xadiikana ka gudbinayay baynamaa cabdilahi bni camr bn alcaas uu u badnaa futuuxaadka iyo meelihii shishe masar iyo aa'if meelahaasuu ka dhaxeeyey goobihii cilmiga waa ka fogaa jaanis badan uma helin asbaabta waxaa ka mid a ah, cabdulaahi bn camr bn alcaas wuxuu helay kutubtii ahlulkitaabka kutubtaasuu ka faaidaystay dadkana uga sheekaynayay markii lagu ogaaday axaadiista banuu israa'iil inuu sheegayo ayaa dad badani ka gaabsadeen oo xadiikiisa lama danayn maadaama axaadiistii banuu israa'iil iyo tii nabiga labadaba uu sheegayo dad baa uga gaabsaday yacni arday badan oo xadiidka ka naqliya waxa weeye ma yeelan asbaabtu waa badan tahay khulaasadu waxay tahay xadiidkii nabiga calayhi salaau wasalaam cabdilaahi bni camr bn alcaas inuu qorayo diiwaan gelinayay maxalu shaahidku waa intaas waana tuu xaafid alciraaqi tilmaamayey liqowlihi iktubu wa katbi sahmi wa cabdilaahi bni camr bn alcaas assahmi waa min bani sahm wuxuu ahaa nin xadiidka nabiga calayhi salaau wasalaam qora ayuu ahaa taana waxaa laga qaadanaya axaadii ljawaaz inay tahay axaadiista inoo banaynaysa xadiika nabiga alayh salaau wasalaam in la qoro qaala waxa uri bukhaari xadaana yaxya bni sulaymaan aljucfi almaki qaala waxa uri xadaani ibnu wahb wa cabdilaahi bni wahb ibni muslim alqurashi qaala waxa uri ahbaranii yunus ibni yaziid alayli can ibni shihaab الزهري عن عbayd اللahi بن cabdالlah waynu soo marnay ibn cutbة bn mascuud أxad الفقهاء السبعة عن ibn cabaas رضي الله تعالى عنهma qal wxw lama اشتد bالنabiyi slى الlaه عليه وسلم xilligii nabiga ay ku darnaatay wajacuhu xanuunkiisu yani xanuunku uu ku batay waana xanuunkii uu dhimanayay qaala wuxuu hi nabigu iitunii ii keena laba hamza weeye laakiin marka hadalka lagu bilaabayo hamzada labaad ya loo badelayaa ituni in la yidhahda waa khalid wey luatan ituni ituni baa lo odhanaya laakiin xagga hore haddii wax lagaga soo xidhiiriyo mid baa dhacaysa ta waa lagu dhawaaqaya fatuni haddii la yidhaahdo wmadan ibdilani yhamzayni min kilmatin in yaskun kaair watamin laba hamz hadday kulmaan ka labaad loo badelaa wax u munaasiba ka hore xarakadiisa hadduu fatxa lahaana alif hadduu kasro ahaana waa sida halkan ya baa loo bedelaya hadduu dama ahaana utu baa lo odhanaya iituunii ii keena bikitaabin kitaab ii keena waxaa loo keenaya waa adawaat lkitaab waa wixii kitaabka la qoraya sababta uu ahaa ee kitaab loo keeni maayo yani kitaab la yidhahdaa wixii wax lagu qoray ayaa kitaab la yidhaahdaa laakiin hadda waxaa looga jeedaa bikitaabin yani adawaatin aktubu fiiha kitaaban waa waradii iyo qalinkii weyi riwaayaadka qaar baa inoo cadaynaya itunii bikatifin wadawaatin itunii waxaa ii keentaan bikatifin garab ii keena xilligaa waraaqa lama hayn lafahay wax ku qorayeen bikatifin garab ii keena yani garab eh, laftiis ha keeno iyo wadawaatin had ha keeno aktub an idin qoraya lakum idinka kitaaban kitaab laa tadiluu aydan lumayn bacdahu kitaabkaa dabadii aydan lumayn wa qaala cumar waxaa uu yidhi maxaa lagu qoray laba macnoba waa la sheegay axkaam aad u baahan tihiin ayaan idin qoraya waxaa kaloo lagu macneeyey xadiid kaloo inoo iman doona insha allahu tacaala oo nabigu leeya calayhi salaatu wasalaam caaisha uu ku leeyahay idcii lii aba bakri waakhaak xata aktuba lakum kitaaba fainii akhsha an yatamana mutamanin wayaquula qaa'il wayaba allah wlmuminuuna ila aba bakrin caaishuu ku yihi nabigu calayhi salaau wasalaam xilliyadiisii dambe aabbaha iyo walaalka cabdilaahi bni abi bakr labadaa igu yeedh aan qoro kitaab waxa weeye si aanay cidi u sheegan oo aanay u jeclaysan khilaafada ama mid aanu isaga hadal ilaahay iyo rasuul ilaahay iyo muminiinta way diidayaan waxaan ka ahayn abi bakar masaladana waa la sheegay xadiidka lagu macneeyo oo ah nebigu inuu caddaynayo maadaama uu sii dhimanayo cidii ka dambaynaysay inuu nebigu doonaya inuu caddaeyo kitaabna uu qoro labada cumuumkana waa inuu magacaabo khaliif inuu magacaabaana waa masalo diiniya axkaamtaunbay ka mid tahay laa tadilu bacdahu kitaabka dabadii aydan lumay wa qaala cumar waxa uu yidhi ina nabiya sal allahu alayh nabiga halabathu waxaa ka qaalib noqday alwajacu xanuunka ku batay wa cindanaa agtayada waxaa ah kitaab ullah kitaabka alla ayaa agtayada ah. ay huwa xasbuna kitaabkaasaa nagu filan fakhtalafuu waa iskhilaafeen saxaabadii wakaura waa batay allaa buuqiibaa batay qaala waxau hi nabigu quumuu canii iga kaca walaa ymbaii ma haboona cindii aniga agtayda atanaasucu isqabsigu ma haboona iyo muranku fakharaja bnu cabaas baa soo baxay yaquulu isagoo leh daahirka waxaa laga fahmayaa meeshaa nabigu uu jooga calayhi markuu u sheegaya cubaydullaahi bni cabdilaahi bni cutba iyo dadkii taabiciinta ahaa golihii uu u sheegayay buu ka baxay ee golihii nabiga calayhi salaau wasalaam ma aha fakharaja waa baxay ibnu cabaas yaquulu isagoo leh ina arasiyata musiibadu kula arasiyati musiibo dhammaanteed maa shay weeye xaala kala teeday bayna rasuuli illaahi sal allahu alayh wasalam rasuulkii wa bayna kitaabihi kitaabkiisii uu doonaya inuu qoro taasaa musiibe ah, oo ah khilaafkii la iskhilaafay iyo tanaasucii dhacay xadiikanina wuxuu tilmaamaya nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu niyooday oo uu ku talagalay inuu qoro axkaamta axkaamtuu qorayana waa axaadiistiisa weeye waxaa laga qaadanaya xadiidka in la qoro inuu bannaan yahay ayaa laga faa'iidaysanaya masaail kale iyo fawaaid kaloo badanna xadiikan waan ka faaiidaysanayna fawaaidda waxaa ka mida ah iyagoo nabiga la jooga calayhi salaatu wasalaam inay ijtihaadayaan oo ay dadaalayaan masaaisha fahamkeeda ku dadaalayaan yaanay nabigaba ka maqal xukum nabigaba yaanay ka maqlin calayhi salaatu wasalaam inay u bannaan taana waxaynu ka qaadanaynaa nabigu calayhi salaatu wasalaam amar buu bixiyey itunii bikitaab kitaab baan qoraya yaha la ii keeno adkii iyo lafihii hala ii keeno waxay ahayd amarkaa inay fuliyaan oo sidiisa ay u qaataan may qaadan waayo waxay u oo ka ijtihaadeen kitaabka noocaasi inaanu waajib ahayn inaan lagu khasbanayn inaan loo baahnayn ayay waxa weeye fahmeen fahamkoodina waa sheegeen nabiguna calayhi salaatu wasalaam waa u yani qadiyaddaa kuma qabsan oo bimacnaa kuma soo celcelin oo ma odhan ilowba ilow keena aan idiin qoray nabigu waa kasii socday waxaa kaloo laga qaadanaya amarka nabiga ka soo baxa calayhi salaau wasalaam xaalad walba inaanu waajib ahayn xaalad walba inaanu waajib ahayn waxay ka qaateen haddii amarka nabiga ka soo baxay asal waa waajib waa in waajibnimo laga qaato laakiin hadday ku xeeran tahay qaraa wax ku lamaan oo laga faa'iidaysanayo hadda inaan wujuub looga jeedin in qaraa lagu qaadayo saxaabadu waxay u fahmeen nabigu calayhi salaau wasalaam wanaag inuu la doonayo laakiin inuu ku waajibinayo kitaabkaas umay fahmin taana tusaalayaasheedu waa badan tahay waxaa inoo iman doona xadiidka sahl bni sacad oo kitaabu sala ku iman doona oo nabigu ku leeya calayhi salaau wasalaam abi bakar isagoo saxaabada tujinaya markuu u yimi ubut makaanak halkaaga ku sugna oo dadka sii tuji abi bakar kama yeelina dib buu usoo baxa markii salaada laga baxay nabigu wuxuu ku yidhi alayhi salaau wasalaam maa manacaka an tabuta id amartuk maxaa kuu diida haddaan amarku siiya inaad sugnaato dabeedna waxau hi ma kana libni abi quxaafa an yataqadama bayna yaday rasuuli illah yacnii amarkaa la siiyey ee ah sugnow oo dadka tuji wuxuu u fahmay ixtiraam nabigu calayhi salaau wasalaam uu ixtiraamayo iyo inuu salaada hay la ilaaliyo waxyaaba noocaasa oo laga kaaftoomi karo laakiin umuu fahmin amar lagu waajibinaya umuu fahmin nabiguna calayhi salaau wasalaam markuu u jawaabay waa ka aqbalay oo ma odhan amarkaygii baad caasiday waxaa inoo soo socda insha allahu tacaala ummu ayman oo nabigu odhanayo acطihim nakhalaat geetimareedka iska celi iyaduna ay diidayso waxaa inoo soo socota bariira oo nabigu leeya calayhi salaau wasalaam raajicii ninkaaga muqiia ku noqo dabeedna ay leedahay amrun ma amarba uu nabigu leeyahay la laakiin waa waxaan jeclaystay dabeedna ay leedahay haddaba aqbali maayo kuna noqon maayo haddaanay amar ahayn amaradaasoo dhan saxaabadu waxay ka fahmeen inaanay waajib ahayn waxaana halkaa laga qaatay amarku hadduu ku soo baxa baabulaadaab waa qaacida culimmadu muxadiiintu ay aadu sheegaan baabulaadaab hadduu ku soo baxo ya inuu yahay istixbaab inuu yahay iyo irshaad iyo wixii lamida ah. inuu amarkaasi baabuladab ku soo baxay baa ku filan in waajibnimada laga leexiyo waajibnimada laga leexiyo baabun wuxuu baab u yahay ama baabulcilmi wuxuu baab u yahay cilmiga in dadka la baro oo la gudbiyo iyo walcidati bileyl habeen in layswaaniyo yani baabu tacliimi alcilmi walcidati bileyl habeen in cilmiga la gudbiyo dadka la baro dadkana la waaniye ayuu baabu yahay qala waxa uhi bukhaari xadaana sadaqatu wa sadaqatu bni lfadl abulfadl almarwazi qaala waxa uhi ahbarana bnu cuyayna wa sufyaan bnu cuyayna abu muxamed alhilaali can macmar bni rashid asancaani can zuhriy muxamed bni shihaab can hindin wa bint lxaari hind bint xari alfirasiya taabiciyad bay ahayd ummi salmay saaxiib ahaayeen can ummi salma ummi lmuminiin ummi salmana waa hind binti abi umaya almugiira magaciisa loo yaqaano almaqzuumiya wa camrun ibnu cuyayna waxa uu leeyahay wa camrun ay waxadaanaa camrun camrun baa isaguna noo sheekeeyey waa camr bnu diinaar wa yaxya ibnu saciid alansaari can الzuhriyi muxamed ibni shihaab can hindin can umi salamata qaalat waxay tidhi istayqada nabiyu sal اllahu alayh wasalam nabigu waa toosay daata laylatin habeen buu toosay yacni laylatan ay fii laylatin habeen buu toosay daatana waa min baab taakiid weeye laylatan waa darfiya ay fii laylatin habeen buu toosay nabiga oo baraarugay faqaala wuxuu hi nabigu subxaana allah ilaahay baa xumaan ka nasahnaaday yacni waa kalimatu tacajub marka wax lala yaabo ayaa la isticmaalaa luqada carbeedna tacajubku laba siiquu leeyahay midi waa samaaci midina waa qiyaasi midi waa qiyaasi oo afcaala iyo afcil bihi maa axsana iyo axsin bihi baa loo isticmaalaa iyo wixii lamida ah, iyo waxyaabaha dadku ay ku tacaarufaan ay ku heshiiyaan ayan kaanat dadka qaar baa hadda yidhahda allahu akbar markay yaabaan subxaan iyo wixii lamida ah. waa samaaci kuwaas nabigu waa la yaaban yahay wixii la tusay buu la yaabay subxaan allah ilaahay baa xumaan ka maada unzila maxaa la soo dejiyey alleylata caawa oo min alfitani fitnooyina maxaa fitnooyin caawa la soo dejiye wamaada futixa maxaa furay min alkhazaa'ini nicmooyin iyo kaydad naxariiseed maxaa la furay ayqidu toosiya saaxibaati alxujar kuwa qolaalka u saaxiibkaa ah toosiya waa xaasaskiisa weeye fa ruba kaasiyatin badanaa mid xidhan marya xidhan fi dunyaa adduunyada caariyatin qaawan fi laakhirati maalinta aakhira qaawan xadiikana wuxuu inoo tilmaamaya nabigu calayhi salaau wasalaam habeenkii inuu cilmi sheegay inuu axaadiis sheegay nabigu calayhi salaatu wasalaam cilmina habeenkii uu gudbinayey cilmiyada uu habeenkii gudbiyeyna waxaa ka mida ah, xadiidkana ah, nabigu inuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam fitnooyin badani inay soo degayaan isaga dabadi ee khazaain badanna in la oo ay ka tahay khazaainu kisra wa faris waruum ay waxa weeye ka tahay ayaa nabiga waxa wey alayhi salaau wasalaam la tusay nabigu waxa uu sheegay badana waxa weeye gabadh adduunyada ku labisan aakhirana qaawan yani adduunyada waxay xidhan tahay maryo aan xijaab ahayn iska qaawanaana waxa way xidhan tahay laakiin xaqiiqadeedu waa qof qaawan weeye maalinta qiyaamo waxay qaadanaysaa qofkii qaawanaa xukumkiisa ayay qaadanaya waxaa kaloo lagu macneeyey badana qof asturan adduunyada oo maalinta qiyaame la qaawinayo yani qof adduunyada inta la joogo wanaag muujisanaya maalinta qiyaamana sitrigaas lagu asturay ama uu ku dhuumanayay ama waxa uu qarsanaya laga faydayo oo la qaawinayo macnahana waa lagu macneeyey oo kaa hore ka caamsan baabun wuxuu baab u yahay asamari fi lcilmi baabu samari fi lcilmi cilmiga in lagu caweeyo baabkiisii weeye samar waa cawayska welibana waa habeenka inta la soo jeedo iyadoo la sheekaynayo marka cilmiga in lagu caweeyo oo cishahaya wixii ka dambeeya cilmiga lagu mashquulo ayuu baabu yahay qaala waxa uhi bukhaari xadaana saciid bnu cufayr awowgii baa loo nisbeeyey saciid bnu kaiir bni cufayr qaala waxa uhi xadaanii ley ibni sacd qaala waxa uhi xadaanii cabduraxmaan ibnu khaalid ibni musaafir alfihmi can ibni shihaab can salim ibni cabdilaahi bni cumar bni اlkhaaab wa abi bakr bni sulaymaan ibni abi xahma ana cabdallah ibna cumar ibn اlkhaaab qaala waxa uri sallaa bina nabiyu sal اllahu alayh wasalam nabigu waana tujiyey alcishaaa salaadii cishe fii aakhiri xayaatihi noloshiisii xilligii ugu dambaysay ama noloshiisa aakhirkeeda xilligii ugu dambeeyey buuna tujiyey falama sallama markuu nabigu salaamu naqsaday ee ka baxay qaama waa istaagay faqaala waxaa wuuli ara'aytakum waxaad ka warantaa laylatakum haadi habeenkiinnan yada ah. fa ina ra'sa miati sana boqol sano madaxeed oo minha waxa weeye ka habeenkaas waxa weeye laga bilaabo yani waa habeenka uu nabigu la joogay laa yabqa baaqi noqon maayo yani minha ay min hadihi leyla ilaa rasi miati sana ilaa boqol sano madaxeed laga gaadhayo oo boqol sano ay buuxsamayso laa yabqa baaqi noqon maayo miman huwa mid calaa dahri ardi dhulka ku sugan axadun axadna baaqi noqon maayo yacnii qof hadda dhulka ku sugani maalintaas boqolka sano ay buuxsanto waxa weeye baaqi noqon maayo yani ka hor buu dhimanaya xadiikan wuxuu tilmaamayaa nabigu calayhi salaau wasalaam salaadii cishe markii la tukaday ayuu nabigu saxaabadii u khudbaday waxyaabuhu ugu khudbadeeyena waxaa ka mida ah xadiikana ka mida ah. ah. oo nabigu calayhi salaau wasalaam xadiikan ayuu u sheegay asamar fi lcilm axaadii badan baa taa u daliila nabigu calayhi salaau wasalaam inuu waxaweeye ku soo jeedaya cilmiga sunanta waxaa ku yimi isaga ya abi bakar inay waxaweeye habeenada qaar xili dambe ay ku gaadhayaan siday u sheekaysanayaan waxay ka sheekaysanayaanna waa cilmi iyo xanuun iyo xaq wey ayay ka sheekaysanayaan hanuun masaladaasi waa bannaan tahay waxaana loo keenayaa asalku waxa uu yahay wa kaana yakrahu الnawma qablaha wاlxadiiثa bacdaha kitaab الصalaa mawaaqiit sala waxaa inoogu iman doonaa nabigu calayhi salaau wasalaam salaada cisho dabadeed in la sheekeeyo ma jeclay alaada cisho horteed in la seexdana ma jeclay nabigu calayhi salaau wasalaam marka asalku waxa uu yahay inaan la caweyn laakiin haddii xaajo iyo dan cilmigu ka mid yahay lagu soo jeedayo lagu caweynayo iyadu wax basiya malaha salafkuna waa ku dadaalayeen oo waxa dhacaysay bacd alcisha markay salaada cisho tukadaan sida xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam u danaynayaan inay xalqada fadhiistaan dabadeedna iyagoo aan is ogeyn muadinkii uu u soo noqdo isagoo salaada subax adimaya bal waxaa dhacaysay sida imaamu axmed iyo asxaabtiisa ka dhacday in salaada cishe waxa weeye ay masjidka ka baxaan marka la xidho dabeedna masjidka albaabkiisa ay istaagaan iyagoo isla xadiidkaa dhammeey dabeedna siduu xadiiba xadiid ugu dhiibayo iyagoo halkii taagan sarajoog albaabkii inuu muadinkii u yimaado si uu salaadii subax ama adaankii hore u adimo danayn la danaynayo xadiidka nabiga la danaynayo lula maleh waa la habeenkii oo dhan ugu dhammaaday waa sida loo macaansanaya wey waana abiici qofku waxa uu badsado ee uu daneeyo uu xiisaynaya waa jeclaanaya ilaa uu ku ilaawo waxa uu ugu jecel yahay abu xaatim waa kii yidhi kalluun baanu xiisayn dabeedna waan soo iibsanay kalluun bay u xiisoodeen way soo iibsadeen dabeedna waxa ydhaha subaxiina waxaanu ku kallaahnaa xalqaanu ku kallaahnaa oo maalintii o dhan baanu ku maqannaa habeenkiina wixii baanu khulaasaynaa oo aanu iska saaxnaa maanta aanu shiikha ka soo qaadanay maalintiina waa la maqan yaha habeenkiina waxaa lagu mashquulsan yaha lagu soo jeedaa wixii maanta la soo qaatay dabeedna waxay dhahaan saddex maalmood markuu kalluunku halkaa noo yaalay ee aanu ka baqnay inuu qurmo ayaanu qalaylkiisa ku cunnay isagoo aan bislayn waqti looma hayo la shiilo waa xabad kalluuna oo saddex cisho ka hor ay u xiisoodeen waa abiici wey haddii waxa wey hawl yaroo kale ama facebook ama twitter ama shaqadaada yar aad uga xiisoon badan tahay waxa weeye xalqada dee markaad maalmo wado baad ka kacaysaa kabaaga ka qaadanaysa marka in lagu waantoobo ragga noocaasa iyo sida xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam ugu dadaalayeen fasaad badanoo socda waxaa laga yaabaa fadhiga aynu u fadhino xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay shar badan siday culimmadu tilmaameen inuu kaga celinayo gobolkan iyo magaaladan khayrkaa ka socda iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiiku wuxuu inoo tilmaamaya nabigu calayhi salaau wasalaam waxa uu tilmaamay habeenkaa uu khudbadaynaya sanadkii tobnaad bay ahayd habeenkaa laga bilaabo ilaa boqol sana ay buuxsamayso qof adduunyada dhulkeeda dusheeda jooga oo hadda nool inaanu waxawe xilligaa gaadhin inaanu gaadhin waxaa loo daliishadaa xadiikan masaail badan baa loo daliishadaa waxaa loo daliishadaa kow alkhadir calayhi salaam saynu soo sheegnay waa nebi inaanu noolayn walow nawowi iyo ibnu salaaxiya ay leeyihiin iyo shuraax badan ay leeyihiin waa noolya khadir waa noolaa xilligaa ilaa haddana waa noolyihi ilaa haddana waa noolyihi laakiin qowlkaasi waa aciif weyi waxyaabaha loo daliishanaya xadiikana ka mida xadiikana loo daliishanaya waxay isku dayayaan inay ka jawaabaan jawaabooyin bay kaga jawaabeen ay ka mid qaar waxay yidhaahdeen xilligaa dabadi inuu dhashay baa laga yaaba iyaduna waa jawaab waxa weeye aad u daciifa yacni dadkii xilligaa dhulka joogay ma ahayn ma ahayn raajixu waxa uu yahay hadduu xilligaa joogay waxaa loo badinayaa ka hor inuu dhintay xilligii muuse xilliyadaa inuu dhintay hadduu xilligaa soo gaadhayna inaanu waxa weeye boqolkii sano cumuumkaa inaanu ka baxayn isa calayhi salaam baa la isweydiiyey waa noolya oo lama oobsan isaguna waxa weeye dadka dhulka jooga ma ahaynu leenahay bal rafacahu allahu ilayh xagga samada ayuu jiraa laakiin waa noolya waxaa la yidhi ibliis maxaanu ka odhanayna xilligaasoo ma joogin waa joogay ibliis ya waxa weeye isaga waa laga soo reebaya isaga waa laga soo reebaya ama waxaa laga hadlaya hadday dadkan muuqanayanu arkayna insiga ah ya ibliis iyo hartiis waxa wey laga hadli waa qowm kale wey ya dajaal baa lamida isaguna waa jooga xilligaana waa jooge ilaa haddana waa jooga waa laga soo reebaye walow bacdu ahli lcilmi se ibnu cuthaymiin oo kale waxa wey uu ku tegay Eh, allahu aclam inuu ka noqday laakiin waxaa caan ka noqotay in waxaweye aanu waxaweye eh, joogin xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam dajaal oo wuxuu qaadanaya xadiidkan uu qaadanaya inaanu mawjuud ahayn xadiidkan uu qaadanaya waayo xilligaa hadduu joogi lahaa boqolkaa sano ayuu waxaweye ma soo dhaafeen ma soo dhaafeen eh, culimmadu muxadiiintu waxay idhahdeen waa la dabagalay dadkii xilligaa joogay waxaa laga garanaya ninka la yidhahdo abu tufayl saxaabiga la yidhaahdo oo ah saxaabigii ugu geerida dambeeyey sanadku markuu ahaa ayuu dhintay cala axad aqwaal aqwaasha kalena waabay ka horeeyaanba markaas ninkaasaa la sheegay oo ka mida ugu dambeeyey xagga geerida iyo dhimashada saxaabada wa aakhiru صixaabi biitifaaqi mowtan abu ufayli wahuwa aakhiru bimakati waqiila fiiha jaabirun qal wxa ui buhaari xadaana aadamu wadamu bnu abi iyaas alcasqalaani qal waxa ui xadaana shucba ibn اlxajaaj qala xadaana alxakam ibn cutayba wuxuu ka mid ahaa fuqahadii waxa weeye waaweynaa buu ka mid ahaa alxakam ibnu cutayba nin aad u cilmi badan buu ahaa waxay idhahdeen madiine marka uu soo galo waxa weeye saariyadii nabigu ku tukanaya calayhi salaatu wasalaam isagaa loo daynayay inta uu madiine joogo culimmada kale waa uga guurayeen fadliga iyo makaanada uu leeyahay alxakam bnu cutayba qaala waxaa wuri samictu saciid bna jubayr can ibni cabaas radi allahu tacaala canhuma qaala waxaa wuri bittu waan u hoyday fii beyti khaalatii guriga habaryartay baan u hoyday maymunata bint alxaari zawji nabiyi sal allahu alayh wasalam waxayna ahayd eh, eh, cabaas habaryartii bay ahayd iyo khaalid bnu lwaliid khaalid bn waliidna habaryar bay u ahayd kaana nabiyu sal allahu alayh wasalam nabigu wuxuu ahaa cindaha agteeda maymuuna fii leylatiha habeenkeeda ayuu la joogay habeenkay ulahayd ay fii leylati qismatiha fasala nabiyu sal allahu alayh wasalam nabigu waa tukada alcishaa salaadii cishe uma jaa waa yimi nabigu ilaa manzilihi gurigiisa ayuu yimi fasallaa arbaca rakacaatin afar ragcadood buu tukaday uma uma qaama waa istaagay hurdada dabadeed uma qaala waxa uhi naama alghulayimu wiilkii yaraa waa seexday waa tashiiru ghulaam weeye aw ama kalimatan kelmad buu ihi tushbihuhaa shabahays uma qaama waa istaagay salaad buu isu taagay faqumtu waan istaagay can yasaarihi bidixdiisa fajacalanii waa i yeelay can yamiinihi midigtiis fasalla waa tukaday nabigu hamsa rakacaatin buu tukaday uma salla waa tukaday rakcatayni laba ayuu ka dambaysiiyey uma naama waa seexday xataa samictu ilaa aan maqlay khaiiahu khuuradiisa aan maqlay aw ama khaiiahu khuuradiisa khafiifka ah khaiid waa ta culus weeye khaiidna waa ta fudud weeye uma kharaja waa u baxay ila salaati salaada ayuu u baxay xadiikan isagoo faahfaahsan qiyaamuleylka iyo kitaabu salaadka ayuu inoogu iman doonaa laakiin halkan waxaa loo keenay nabigu waxa la isweydiiyey baabka oo ah cilmiga in lagu caweeyo iyo xadiiku halkay iska daboolayeen awjuh kala duwan baa la sheegay qole waxay yidhaahdeen nebigu markuu soo toosay wuxuu i naama taasina waa caways waa habeenka bartamihiisi ayuu nabigu hadlaya oo wuxuu ku hadlay naama lqulayim wiilku waa seexday qole saasay idhaahdeen waa inta meesha laynoogu sheegay qolo kale waxay idhaahdeen maya ee ibnu cabaas ayaa cilmiga u soo jeeday oo doonaya nebiga calayhi salaau wasalaam qaabkuu u tukanayo afar buu tukaday kabacdi wuu seexday kabacdi shan buu tukaday labuu ka dambaysiiyey axwaashaasoo dhan inuu la socdo waa alabulcilmi weeyi waxa lagu soo jeedaya ama waa ficil ama waa qowl waxa lagu soo jeedaya waa xadiidkii nabiga calayhi salaau wasalaam oo ibnu cabaas uu danaynayey xadiikaasi ha noqdo hadal nabi calayhi salaau wasalaam ama ficil uu nabigu samaynayo ha noqoto macnahana waa lagu macneeyey ibnu cabaas baa wuxuu ku saamalaylayey ficilkii nabiga alayhi salaau wasalaam ficilka nabiguna waa cilmi sooma waa cilmi wey sidaana waa lagu macneeyey labadabana bushi baa lagu keenay laakiin ibnu xajar waxa uu leeyahay kuwaasi ma habboone waxa ka habboon lafdiga inoo iman doona ayaa wuxuu tilmaamayaa nabigu dahala baytahu fataxadaa maa ahlihi saacatan nabigu gurigiisuu soo galay waa bacda cishihi dabeedna xaaskiisuu mud la sheekaystay muddo inuu la sheekaystaana waa caways wey xaaskiisuu la caweey haddii la yidhaahdo dee ma cilmibay ku caweeyeen ya amay sheeko qofka iyo xaaskiisa ka dhaxaysa nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo xaaskiisa ka dhaxaysa waxaan leenahay xaaska laftiisa in loo sheekeeyo waxa weeye oo haddii lagaba soo qaado inaan cilmi loo sheegay waxa weeye xaaska in lala caweeyo waa wax wanaagsan mulaadafaday ka tahay iyo wacaashiruuhunna bilmacruuf xaaska si wanaagsan in loola dhaqmo iyada lafteedu waa diin iyada lafteedu waa diin laakiin waxaanu ogsoonahay nabigu calayhi salaatu wasalaam wax kastoo uu ku hadlo inay xaq tahay cilmi inay tahay ayaynu ogsoonahay xaafidku riwaayadaasuu ku macneeyey marka baabkan asamar fi lcilm munaasabadiisu waxay ku sugan tahay lafdiga kale ee riwaayada kale laga qaadanaya waana masaaisha cayni iyo ibnu ay isku hayeen cayni baa kaga daba togo waxa uu leeyahay munaasib ma aha imaamu lbukhaari xadiikan waxay ahayd lafdiga kale inuu keeno markuu u baabaysanayo asamaru fi lcilm maadaama erayo kale uu soo qaatay erayada kale waa inaynu ka helna wax baabka u munaasiba laakiin meel kale inaynu wax ka doonno maaha dood baa ka furan laakiin muhimmadu waxaynu ka qaadanaynaa cilmiga in loo soo jeedo ama nabiga usoo jeeda calayhi salaatu wasalaam oo xaaskiisa la sheekaystay ama ibnu cabaas baa ficiladiisa kusoo jeeday labadaba waa la odhan karaa baabu xifdi lcilmi wuxuu baabu yahay cilmiga in la xifdiyo qaala bukhaari waxa ui xadaana cabdulcasiiz bni cabdilah alweysi almadani qaala waxa ui xadaanii malikun imaamu daar lhijra malik bnu anas can ibni shihaab can ilacraj cabdiraxmaan bni hormuz alacraj almadani can abi hurayra qaala waxa ui ina anaasa dadku yaquuluuna waxay odhanayaan akara abu hurayra axaadiista ayuu badiyay ninka abu hurayra la yidhaahdo walowlaa aayataani laba aayadood haddaanay jiri lahayn oo fii kitaabi illaahi kitaabka alle ku sugan maa xadatu xadiia xadiiba ma sheegeen uma yatlu wuxuu ahrinayay ina aladiina yaktumuuna maa anzalna ina aladiina kuwii yaktumuuna qarinayay maa anzalna wixii la soo dejiya oo min albayinaati aayadihii la caddeeyey ah iyo wlhuda min bacdi ma bayanaahu linnaas inta aanu dadka u cadaynay dabadeed ulaaika yalcanuhum allah wayalcanuhum allaacinuun ila aladiina taabuu waaslaxuu wabayanuu faulaaika atuubu calayhim wa ana tawaab raxiim ilaa laga gaao ilaa qowlihii laga gaadhayo alraxiim laga gaadhayo waa labada aayadood wuxuu idhi ina ikhwaanana walaaladayo oo min almuhaajiriina muhaajiriin ka mida kaana waa aha yashuluhum ama yashhaluhum miduu mashquuliyo sidaasaa fiican shaala yashhalu asafaqu iibsi yani atabaayuc marka wax la kala iibsanayo inta badan qacanta ayaa waxa weeye waa la ysqacan qaadaa halkaasaa laga keenay yani asafqu bilyad kaana waa yashqaluhu miduu mashquuliya asafqu kala iibsi bilaswaaqi suuqyada wax lagu kala iibsanayo muhaajiriintu ganacsatay u badnaayeen wa ina ikhwaanana walaaladayo oo min alansaar ansaar ka mida kaana yashqaluhum yagana waxaa mashquulinayay alcamalu inay ka shaqeeyaan fii amwaalihim xoolahooda oo looga jeeda beerahooda ayay ku mashquulayeen iyaguna asxaabu dhulbay lahaayeen labadooda muxuu u sheegay riwaayaadka qaar waxaa inoogu iman doonaa maa lilmuhaajiriina walansaar laa yuxadiuuna bimili xadiiihi ninkan xadiikan badanee uu shubayo muhaajiriin iyo ansaarba lagama hayo oo iyaguba ma sheegaan xaguu ka keenay uaahaasaa lasweydiinay tibuu ka jawaabaya wuxuu leeyahay labadaa qoloba way mashquulsanaayeen waina abaa hurayra isaga ayaa issheegaya ninka abaa hurayra la yidhaahdo kaana waa aha yalzamu rasuul اllahi sal اllahu alayh wasalam mid rasuulka alle laazima oo mar walba la jooga bishibci banihi wuxuu kula joogayay calooshiisa dharageeda yani wax calooshiisa buuxinaya bimili banihi baa alfaada kale ku yimi yani calooshiisa mugeed wuxuu cuno iyo caano uu ka dhamo ayuu nabiga u laazimayey maa laa yaxfaduuna waxaanay xifdinayn maadaama uu nabiga la joogo calayhi salaau wasalaam cilmiga in la xifdiyo ayaa loo baabaysanaya abu hurera waxa uu leeya yaxfaduuna maa laa yaxfaduun yaxfadu maa laa yaxfaduun wuxuu xifdinayay saxaabadu waxaanay xifdin horena waataynu uga soo hadalnay ninkan xaalkiisa saxaabigan jaliilka abi hurayra xaalkiisuna ilaa hadduu taaganyasaynu soo sheegnay oo rag soomaaliyeed ayaa hadda u soo tafaxaytay oo ragga maandoon ka mida inay waxa weeye ninkan xadiikiisa ay duraan welibana sababta ay u durayaan bay sheegayaan waxay leeyihiin axaadiis badan buu oo caqligu diidan yahay axaadiis badan oo caqliga aan gelayn ayaa ninkan laga hayaa marka waxay gudagaleen ninkan inay duraan waxyaabahay ku durayaan waxaa ka waxyaabaha mustashriqiintu ama gaalada xadiiska bartay ay ninkan ku durayeen waxaa ka kaana yalzamu rasuul اllahi sal اllahu alayh wasalam oo ninka aburiye la yidhaahdo maxamuud aburiya oo ninkan u fadhiistay u tafaxaytay inuu axaadiistiisa kashfiyo hadallada uu sheegay waxaa ka mid a ah, inuu xadiiskan soo daliishaday oo uu leeyahay ninkan saaxiibtinimadiisaaba laga shakisan yahay saxaabada kale jacayl ay jecel yihiin iyo islaam jacayl bay nebiga ula joogeen oo ay u islaameen laakiin ninkan wuxuu usoo islaamay calooha mugeed yani si xaqiiqatana uma soo islaamin kaana yalzamu rasuul ayaa waxay u badeleen kaana yasxabu rasuul wuxuu nabiga ula saaxiibay caloohiisa ayuu ula saaxiibay laakiin sidaynu arkayno kaana yalzamu rasuul inuu nabiga waxa weeye eh, soo islaamay oo saaxiib la ahaa iyada miduu ka hadlaya ma aha laakiin maadaama uu lib sheeganayo oo uu doonayo inuu yidhaahdo saxaabada waan ka axaadii badanahay ayaa wuxuu doonaya saxaabada kale laftooda inuu wax u ogolaado waxaynoo iman doonaa alfaad uu leeyahay wa kuntu mra'an miskiinan alzamu rasuul allahi sal allahu alayh wasalam bimili banihi yani wuxuu soo sheegay saxaabada kale ganacsigooda inay ku mashquulsanaayeen xaasasiya ubad bay lahaayeen ganacsi bay lahaayeen ciyaalkooday u shaqaysanayeen waajibaad bay gudanayeen biil baa laga sugayey danahooda adduunyay gudanayeen kuma ceebaysna waajibaad bay gudanayeen laakiin anugu miskiin baan ahaa adduunyana aan haysan beerana aan lahayn ganacsina aan lahayn waxaa nabiga u laazimay inaan ka helo waxoogaaga waxaa wey masaariifta ah caanahayga iyo waxaan maalintii ku noolaado ahlu sufwaha masjidka degan masjidka degan nabiguna waa ku alayhi salaau wasalaam yani taa wuxuu uga jeedaa hala yaabina waxa weeye xaalkayga hala yaabina yani waa nooc tawaaduca waayo haddii uu sheegto keliya inuu dadaal badnaa oo nabiga u laasimay dadaal badnaantiis waxa weeye saxaabadii kale in laga dareemo inay gaabiyeen ta noocaasuu meesha ka ilaalinaya iyagu waajibaad bay gudanayeen aniguna waxaan nabiga ugu batay waxaa igu kalifaysay baahibaa igu kalifiisay waa nooc tawaaduca ka mida ah. gobonimadiisa ayay ka mid tahay qaala waxaa wudi bukhaari abi bakr abu muscab azuhri waa imaam maalik saaxiibkii wey waa qaadigii madiine iyo caalimkeedii wey riwaayaadka muwaana ka ugu weyn weeye abi muscab azuhri qaala waxaa wui xadaana muxamed bnu ibraahim bnu dinaar almadani can ibni abi diib wa muxamed ibni cabdiraxmaan bni اlmugiira bni اlxaari bni abi diib ibni abi diib awowgiisa afraad meelahaasaa loo nisbeeyey abihi waa cabdiraxmaan ibn اlmugiira ibn اlxaari ibni abi diib can saciid almaqburi waana culimmadii waaweynaa buu ka mid ahaa imaamu axmed ibnu xambal waxa uu leeyahay kaana afضala min maalik ibnu abi diib imaamu maalik waa ka fadli badnaa laakiin maalig wuxuu kaga fiicnaa xadiiku aad isaga hubinay oo ragga ayuu xulanay an saciid almaqburi saciid bn abi saciid can abi hurayra qaala waxa uri qultu waxaan idhi ya rasuul allah inii anigu asmacu minka waan kaa maqlaa xadiian xadii baan kaa maqlaa kaiiran badan ansaahu waan ilaawa qaala nabigu waxa uhi ubsut fidi ridaa'aka go'aaga go'aaga kala bixi fabasatuhu waan kala bixiyey oo waan fidiyey qaala waxa uhi faarafa biyaday nabigu qacantiisa ayuu laabay sidii qof wax qaadanayo kale waxa la qaadanayaana waa xifdigii wey inuu wax xifdiyo xifdiguna waa macnawi yani sida ciidda loo qaado ayuu nabiga sacabka ku qaaday biyadayhi labadiisa qacmood uma qaala waxau hi nabigu dummahu isku laab go'i isku laab fadamamtuhu waan isku laabay famaa nasiitu ma ilaaweyn shayan shay bacdahu xaalkaa dabadii yani intii nabigu sidaa ii galay xadii maan ilaaweyn riwaayadka qaar waxaa ku yimi famaa nasiitu min maqaalatihi tilka shayan xadiikii fadhiga uu ii sheegay ama golaha uu ii sheegay waxba kamaan ilaawin oo laga fahmayo inta aanu ilaawin waa intuu halkaa ku maqlay laakiin riwaayaadkan caamka ah baa xoog badan oo ah xadiikiisoo dhan maan ilaawin wuxuuna u keenay xadiika u keenay inuu isdifaaco waayo saxaabigan aad baa laysu weydiiyey xadiis badnaantiisa taasaa waxay keentay sababo badan inuu keeno oo keenaya in waxaweeye uu xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam badsaday welibana uu weeleeyey waayo waxaa dhici karta qofku xadii badan inuu malo laakiin inuu ilaawo nabigaa u duceeye alayhi salaau wasalaam axaadiista badane uu maqlaya inaanu ilaawin qaala waxa uhi xadaana ibraahim bnu lmundir alqurashi almadani qaala waxa uhi xadaana bnu abi fudayk bihada ibnu abi fudayk waa muxamed bnu ismaaciil ibni abi fudayk muxamed ibni ismaaciil ibni abi fudayk bihada yani xadiikan isaga ah aw ama qaala waxa uu yidhi harafa waa ku qaatay biyadihi qacantiisa fiihi gudihiisaanuu dhigay yani weelka ama go'i ayuu nabigu ku shubay wixii uu qacanta ku qaaday waxaasina waa xifdigii wey waa shay macnawiya yani halkii laga yidhi harafa biyaday ayaa lafdigani waxa uu yahay harafa biyadihi ayuu nabiga ku qaaday qaala waxa uhi xadaana ismaaciil waa ismaaciil ibn cabdilaahi bn abi uways almadani qaala waxa uhi xadaanii akhii oo ah cabdilxamiid ibni cabdillaah ibni abi uways almadani can ibni abi di'ib muxamed ibni cabdiraxmaan can saciid almaqburi can abi hurayra radi allahu tacala canhu qaala waxa uhi xafidtu ka xifdiyey min rasuuli illaahi sal allahu alayh wasalam rasuulka wicaaayni laba weel baan ka xifdiyey yani waxaa looga jeedaa wicaaayni ay nawcayni min alcilmi laba nooc ama laba qaybood oo xadiidka ka mida ayaa nabiga ka weeleyey fa amaa axaduhumaa midkood miya labadii nooc ee xadiiska ka midka ah fabaatuhu waan faafiyey wa ama alaakharu ka kala miya falow baatuhu haddii aan firdhiyo oo aan faafiyo oo aan gudbiyo uica waa la goynaya hada bulcuum hunguriga ayaa layga goynaya yani waa idilaya xadiikani wuxuu tilmaamaya xifdulcilmigii baynu weli ku sugannahay saxaabigani inuu xifdiyey axaadii badan nabiga calayhi salaau wasalaam inuu ka xifdiyey wuxuu tilmaamaya axaadiista uu ka xifdiyey inuu qayb gudbiyey waa qaybta ku saabsan caqiidada iyo axkaamta iyo waxyaabaha dadku ay loo baahan yihin qaybta noocaasa waa faafiyey wuxuu idhi qayb labaad ma sheegin haddaan sheegana waxa weeye naftayda haliskalays qoortaa layga jaraya waa lay dilaya wuxuuna uga jeedaa axaadiiulfitna ayuu uga jeedaa axaadiista fitnada ka hadlaysa ee welibana magacaabaysa dadka waxa weeye fitnada ka qayb qaadanaya halaaku ummatii axaadiisu soo warinaya waxaa ka mid a ah. halaaku ummatii calaa yaday ukhaylimatin min quraysh wiilal yaryar oo quraysh ka mida ah ayaa ummaddan halaagaya wuxuu hi low shitu la samayt wa qultu doono waan idiin magacaabi karaa laakiin ma magacaabay waa kii yidhi acuudu billaah min imaarati sibyaan wa rasi sittiin hijriyadu markay lixdan gaadho dadka ciyaalkaana madax laga dhigto bimacnaa khulafadu ay ciyaalkooda magacaabaan ta noocaasana inaan gaadho ilaahay baa ka magagelaya aakii ayuu dhintay intaaan la gaadhin culimmadu waxay yidhaahdeen axaadiista fitnada nabiga dabadii dhacaysa oo qaar isagu soo gaadhay oo dadkay khusaysay uu soo gaadhay dadkaasina ay madax ahaayeen axaadiista noocaas ah haddii uu ku dharaajiyo oo uu ku balballaadiyo oo uu faahfaahiyo waxaa laga yaabaa dhibaata inay ka soo gaadho dhibaata inay ka soo gaadho markaad axkaamina ku xidhmi hebel baa loo jeedaa iyo hebel baa loo jeedaa iyo inuu caddeeyo waxba loogama baahna intii loo baahnayd ee guud wuu inoo sheegay waana soo gudbiyey waana soo gudbiyey si aan loo odhan sida isu qabanaysaa sawti hadda aynu soo maraynay lowlaa aayataani min kitaab illaah ya maa xadatu xadiian haddaanan ka baqayn dadka qariya cilmiga in la ciqaabayo xadiiba ma sheegeen tii weli waa taagan tahay xadii ku dhisan yahay oo loo baahan yahay oo takliif ku saabsan ma qarin waa soo gudbiyey laakiin waxay ku saabsan magacaabid iyo tafaasiil ulana wa ulan uu og yahay faqiih buu ah nin cilmila buu ah inaan waxba ku dhismay magacaabidaas waxa weeye waa ogaan wallah aclam sal allah wslm ala nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi wslm